u dhacayso salaadii jumcadu iyo sida loogu soo diyaar garoobayo iyo hay-ada iyo qaabka lagu sugnaanayo inta salaada la sugayo iyo inta la fadhiyaba sunan markaa noocaasa ayuu inoo soo tiriyey walaa yatakalamu fain takalama lam yaأham fi asaxi اlqowleyn waynu akhrinay waanaynu tacliilinay ama adiladeedii waan sheegnay laakiin cibaaro yaroo aniga matnigaygu ka tegey ayaa markaa ugu soo noqonayo wayastamicu اlkhuطbata in kana yasmacuha wayadkuru اllaha in kana laa yasmacuha intaas oo najmu haaqibka aan ku jirin sa nusakda makhtuudkiiyo kuwa maطbuucaba ku jirta ayaynu markaa eh, ugu soo noqonay wuxuu leeyay musanifku raximah llahu tacaala wayastamicu lkhubata khubada wuu dhegaysanayaa qofku in kaana yasmacuhaa hadduu maqlayo wayadkuru llaha ilaahay buu xusayaa in kaana laa yasmacuhaa haddaanu khudbadda maqlayn dadkii laba qaybood bay jumcadii noqonayaan kuwo khudbaddii maqlayo oo dee codku uu gaadhayo ilan waa salaad saynu soo sheegnay meel qura la isugu imanayo magaaladii o ay hal meel isugu imanayso makarafoonana ma jirin marka dee waxaa dhacaysay eh, maadaama dadka ay badan yihiin in qeybaha qaarkood aanay hadalkii maqalno khudbaddu aanay dadka qaarkood gaadhaynin waana halka laga keenay eh, tabliiqa ka daba hadalka laga maarata laga daba odhanaya imaamka allahu akbarta iyo samic allahu liman xamida iyo tanan imika ku maqallo waxaa kalifaya dadkii badnaa oo dee xaramka aad baa loo imanayey marka aada loo yimaadana dadkii markaa imaamka hadalkiisi ma maqlayaan deetna mubaliq baa loo baahanaya qof markaa dadkii kale sii gaadhsiyo dadku ayse sii gaadhsiiyaan tii uunbaa markaa dee caado iska noqotay oo hadda iyadoo mikrofoonadii ay jiraanna la joogteeyey haddaba khudbaddii iyadu mubaliq ma laha cid dadka sii gaadhsiinaysa male ilan dadkii inay wada dhegaystaan baa la doonaya cad inay hadasho loomaba ogola marka mar hadday sidaa tahay dee dadkii labay u qaybsamayo kuwa khudbadda maqlaya iyo kuwa aan maqlaynin bay kala noqonayaan kii khudbadda maqlayay dee dhegaysi baa laga doonaya dhegaysigaasi ma waajiba ah, mise waa musta mise waa sunne waxaynu kolba ka qaadanaynaa kalaamka halkaynu ka istaagno ayuumaynu taana ka istaagayna oo kalaamka haddaynu waa xaaraan nidhaahno istimaaculkhudbihiina dee waajib buu noqonayaa yani waxa weeye istimaaca iyadoo loogala jeedo istimaaca waajibka noqonaya de waa cadamulkalaam inaan la hadal laakiin hadduu qofku maaragtay iska fikirayo oo dadka qaarkood iska loonaya lama odhanayo way dambaabeen oo istimaaci bay ka tegeen lo odhan maayo inaanay hadal ayuunbaa eh, waajibkii uu noqonaya haddii aanu qofku markaa khudbadda maqlaynin iyadana dikri ilaahay buu iskaga mashquulaya qur-aan akhristo iyo tasbiixaad iyo tahliil iyo dikri buu ku mashquulayaa laakiin sheekayn maayo qadiyadana markaa eh, hadal laaanta iyo istimaacan iyo tani waxay ka bilaabmaysaa marka uu qofku boos helo ila dadkii qaarkood baa imanaya khudbadii oo lagu jiro isagiioo markaa boos daydayaya dee istimaac ma jira hawlo kaleu ku mashquulsan yahay markaa iyagii wada socday hadday adiguna halkaa gal adiguna halkaa gal is yidhaahdaan ama u maaragtay ay istilmaamaan mushkilad ma laha bay leeyihiinoo weli iyaga istimaaci uma bilaabin istimaaci wuxuu bilaamayaa qofkii markii uu meel helo idaa tamakana makaan markii uu samaysto markaa makaan yeesho ayaa ay u bilaabmaysaa deetana markaa taxiyatulmasjidkii buu tukan kadibna yunsitu lilkhaiib qaala fain adraka alimaama raakican fi اhaaniyati atama aljumucata halkan wuxuu markaa ka gelayaa axkaamtii jumcada waxyaalo kamida oo qofkii markaa waxyaalihii ku imanayey jumcada soo xaadiray waxaa laga yaabaa in salaaddii qaybi ay ka hor marto fain adraka alimaama imaamkii hadduu soo gaadho raakican oo rukuucsan fi haaniyati ragcaddii labaad atama aljumucata jumcadii buu dhammaysanayaa wain adraka hadduu soo gaadho bacda rukuuci rukuuc dabadeed yacnii rukuucdii ragcadda labaad dabadeed hadduu soo gaadhona atama duhra duhur buu dhammaysanayaa hadduu qofku yimaado salaaddii jumcaho dhexda lagaga jiro goormay salaaddiisu jumco noqonaysaa goormaana isan noqonaynin buu halkan musanifku kaga hadlaya marka hadduu qofku dee labadii ragcadoodba soo gaadhay dee salaaddiisu waa jumce labadaa ragcadood baanay ugu dhan tahay khudbadaha doono yaanu sooba gaadhinbe ama markaasi ogaana ha uga habsaamo ama duruufi xidho hadduu labadii ragcadood soo gaadhay wuxuu noqonayaa qof jumco tukaday lama odhanayo jumcadu kaamay asixin sidoo kale hadduu ragcad soo gaadhay ragcaddiina waxaa lagu soo gaadhayaa in rukuucdeeda la soo gaadho ragcaddii dambe xataa hadduu qofku soo gaadhay iyadana waxa uu noqonayaa qof jumcihii soo gaadhay haduu laakiin ragcad wax ka yar soo gaaro oo yacnii ragcaddii dambe rukuucdeedii si weliba xasiloonila aan u soo gaadhin wuxuu noqonayaa qofkaasi qof ay jumcadii dhaaftay salaada inuu la galo waa lagu maaragtay waa laga doonayaa oo duhur xidhan maayo duhur inuu xidhaa ka ansixi ah, maysa bay leeyihiin wuu la gelayaa niyatul-jumca ayuu kula gelayaa markii ay salaada ka baxaana wuu kacayaayo duhur ayuu tukanayaayo waa ka ay markaa luqsiga ama alxidhaalaha ka sameeyaan wuxuu tukaday wax aanu niyoon wixii uu niyoodayna muu tukan bay yidhaahda ilaa ninkani jimcihii dadka la galo jimcuu niyoonaya salaad jimcuu dadka la gelaya jimcuu niyoonaya laakiin haddana wuxuu hadhow doola tukanaya markii salaadda laga baxo duhur uun weeyi markaa sallaa wamaa nawa wuu tukaday se ma buu tukaday se muu niyoon wanawa wamaa sallaa waanu niyooday oo jumcuu niyooday se jumco muu tukandee ila jimcihii muu soo gaadhin luqsi bay markaa ka samee ma eh, halxidhaale fiqiga maaragtay markii de intan dawaahirtan laysla dhaafay intan maaragtay waxa weeyaan sahlan innaga intii sahlanyada caadiga ahayd baan da aynaan ayaa waxa weeyaan halxidhaale iyo maaragtay loo bedelay googaalaysi mararka qaarkood waa yani waa sida cilmiga de waxa weyaan loogu mashquulsanaaye meel walba meel walba culamadu raximahum ullahu ay u fadheen arrinkan isagaa ah culammadu xadiidkii abu hureyre radi allahu tacaala canhu man adraka rakcata min asalaati faqad adraka asalaa ayay u daliishadeen qofka ragcad salaada ka soo gaarhaa salaaddii wuu soo gaadhay dee salaaddii jumcahana hadduu qofku ragcad soo gaadhay wuxuu noqonayaa xadiidka cumuumkiisa waxaa laga fahmayaa inuu salaaddii soo gaadhay bal de waxaabay qaarkood soo wariyeen in ama maarata xaakim oo kale uu soo wariyeyba man adraka rakcata min aljumuca man adraka min aljumucati rakcatan falyusalli ilayha ukhraa qofka jumcaha ragcad ka soo gaadhaa ragcad kale ha u geeyo falyusalli ilayha ay macaha ilaa bimacnaa maca walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum oo kale falyusalli ilayha ukhraa ay falyusalli macahaa ukhraa ragcad kale ha la tukado weliba haddii laakiin aanu dee taa soo gaadhin dee waxa weeye xadiidka mafhuumkiisu xadiidkii guuda abu hureyre man adraka ragcata min qad adraka salaa mafhuumkiisu waa inaanu salaadii soo gaadhin mafhuumkiisaana culammadu waa qaateen riwaayad ama xadiid daara qudni ay warinayaan oo isagana sanadkiisa wax maaragtay ku jiraan baa isaguna halkaa tasriixiyay man adraka الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضيف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصلي الظهر أربعا marka xadiidka iyo mafhuumkii xadiidkan sanadkiisu yaanu qawi ahaan de mafhuumkii xadiidkii hore ayaa isaguna markaa xoojinaya iyo dee maaragtay alqiyaas o de qofkani mar haddaanu ragcaddiiba soo ragcaddiiba aanay u tirsanayn dee salaaddiina inaanay u tirsanaanin ayaa iyaduna ay noqonaysaa wuxuu uhi wman zuxima can الsujuudi waamkanahu an yasjuda calىa ظahri insaani facala wain lam yumkinhu اntadara xata yazuula الزixaamu uma yasjudu halkan wuxuu musanifku raxmatullaahi calayhi waxa uu yidhi waxau halkan ka gelayaa zixaamkii cidhiidhigii waxay culimmadu halkan ugu sheegaan zixaamka dee jumcaha ayuu inta badan dhici jiray laakiin de way dhici kartaa waqti aan jumco ahaynba oo xaramaynkao kale qofku hadduu tago dee waa laga yaabaa in xidhiidrhigani uu dhaco meeluu ku sujuudoba qofku uu waayo iyadoo la dawaafayo oo dawaafkiiba waxa weeyaan madaafkii meesha ay eeryoon ceeryoomayso qofku uu la sito ayaa laga yaaba in la aqiimo adigoo markaaga hore meel aad lugta dhigta raadinayay baa lagu aqiimaya kolka lagu aqiima nin waliba halkiisaasunbu allahu akbar odhanaya dee waxaa laga yaabaa meel aad ku sujuuddaba markaa inaad weydo marka way dhici kartaa jumco iyo jumco la-aanba cidhiirigu wuu dhici karaya laakiin inta badan jumcuhuu dhici jiray saasay markaa culammadu masaladan zixaamka ay ugu sheegaan salaadan jumcada laakiin iyada kuma gaar aha wuxuu ihi waman zuxima qofka la cidhiiriyo cani sujuudi sujuuddii laga cidhiiriyo oo meel ku sujuuda waaya wa amkanu ay u suurowda an yasjuda inuu ku sujuudo calaa dahri insaanin qof bani aadama dhabarkii facala uu samaynaya wain lam yumkinu haddaanay u suuroobin intadara wuu sugi xataa yazuula azixaab ilaa iyo cidhiirigu markaa meesha ka baxayo uma yasjudu markaa kadib ayuu sujuudayaa fain adraka alimaama hadduu imaamkii soo gaadho qabla salaami oo yani soo la soo gaadho dee lagu soo daba cararayaa haddii markaa imaamkii soo gaadhuu soo haleelo isagoon imaamkii weli salaadii ka bixin atama aljumucata jumcadii buu dhammaysanayaa isaguyo salaad jumce nin markaa haleelay buu noqonaya wain lam yudrik isalaama salaamta haddaanu imaamkii ku soo gaadhinna atama duhra duhur buu ninkaasi tukanaya jimcihii qof soo gaadhay ma noqonayo wain lam yazul izixaamu haddii zixaamku aanu zuulinba xataa rakaca alimaamu fi thaaniya adigoo weli meel daydaeya hadduu imaamkii ragcaddii labaad soo rukuuco fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa labada qowl mid ahaani yaqdii maa alayhi qofkan la cidhiidhiyey sidiisii buu isaga soconaya wixii laga rabay oo sujuuda ayuu la imanaya wathaani qowlka labaadna annahu yatbacu limaama imaamkuu raacay qofkii marka cidhiidhi ku dhaco meel ku sujuuda uu waayo haddii uu qof dhabarkii ku sujuudi karo wuu ku sujuudaya oo cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu baa arrintani ay ka asaxday inuu yidhi haddii midkiin uu markaa walaalkii dhabarkiisa ku sujuudi karo marka uu meel ku sujuudo waayo ha iskaga sujuudo dee markaa ma garanaya qof kale aada u xoog weyn ayuunbuu dee noqonaya qofka aad ku sujuudaysa eed jilbahaagii iyo gacmahaagii iyo wejigii iyo ilan qarqarkii sarana inuu madaxii ka saro la doonaya oo lama rabo mxu haddii jilmahaagii ay dhulka yaalaan qof dhabarkiisa ku sujuuddo dee ma soconayso madaxaagiibaa salkii ka sarreeya sujuud ma noqonayso salkii inuu sarreeyaa la rabaa markaa ay taasi u xasisho dee inta badan wax unay noqona in markaa dee aad markaa waxa weeye qofkii aad markaa dee dhakada ka fuushay noqonaysaa dhabarkii aad ka fuusho ku xambaaro oo kale ayuunbay dee kuay ku xasili karaysa marka calaa kulli xaal culamada qaarkood baa yidhi mayaana halkan waxaynu saamaxaynaa ka tanaasulaynaa shardigii ahaa sujuudda waxaa loo shardiyaa qarqarka hoose inuu qarqarka sare ka sara maro halkan waynu ka tanaasuleynaay hadduu wejiga uun dhigi kara dhabarkiisa wejigiisaasuun dhabarka ha saaro oo hadduu doono hal maaragtay madaxiiba ha sareeye qolyo yidhi wey jira laakiin dee muctamadka madhabku waxa weeye waa in markaa ay markaa w kala sareeyaan oo sidii ay markaa ay tahay inaan waxba laga tanaasuleynin weeyaan markaa haddii ay suuragal noqoto in markaa tankiiskii uu helo oo madaxiisii uu ka hoos maro qarqarkiisii sare qarqarkiisii hoose ayuunbay markaa tani u soconaysa hadii kale muxuu samaynaya sida saxiixee madhabku waa inaanu ishaaradi aanay halkan anfacayn qolyaha qaarkood oo yihi wuu iska ishaarayaa way jiraan sujuuddii wuu ishaaraya laakiin sida saxdaa ah, ishaaradi ma soconayso waayo qaadir baa tahay waad kartaa wax unbaa banaanaan doona haddaba wuu sugayaa baa la idhaha intay wax u bannaanaanayaan dadkii way rukuuceen wuu la rukuucay maalan waa la soo kacay markii la soo kacay ee la sujuuday u meel waayey isagu qof dhabarkiina kuma sujuudi karo wuu iska sugayaa intay wax bannaanaanayaan sujuudihii baa la dhammaystay waa la soo kacay hadday meeli bannaanaato markaasuu dhacaya intuu sujuuddii ku maqnaa haddaba markuu sujuudihiisi soo dhammaysto laba xaalo mid bay noqoni in intii uu sujuudaha ku maqnaa imaamkiiba intuu ragcaddii labaad soo dhammaystay uu uu ka baxayba oo isagu sujuudihii ka soo kaco iyadoo salaaddii assalaamu calaykum laleeyahay ayuu sujuudihii ragcaddii koowaad ka soo kacay dee ninkaa maxaa ku dhacay dee ragcaddiisii oo dhammaan baa jimcihiiba dhammaaday soo ma isaga ragcaddiisii koowaad oon dhammaan ayuu jimcihiiba dhammaaday markaa ninkaasi nin imaamka ragcad dhammaystiran la tukaday ma noqonayo kol haddaanu imaamka ragcad dhammaystiran la tukanna dee salaaddii jumcaha muu soo gaadhin ila salaadda jumcaha ragcad baa lagu soo gaadhay isagiina ragcadi umay dhammaan ninkaa isagii duur buu tukanayay hadduu laakiin sujuudihii soo dhammeeyo iyadoo weli salaaddii lagu jiro alxamdu horta jimcihii wuu soo gaadhay ragcaddii labaad inuu soo gaadhay in kalena waxay ku xidhan tahay dee kolba halkuu imaamka ku soo gaaro hadduu imaamkii soo gaaro iyadiioo dee la taagan yahay oo qiraa'adii la akhriyayo dee ragcaddii labaadna way u xasishay hadduu xataa soo gaaro iyadoo la rukuucsan yahay oo isagu sujuudihii ka soo kaco oo uu dadkii oo dee rukuucsan oo qiraa'adii soo dhameeyoo rukuucay sidii masbuuqa qofkii iminka salaadda kusoo xidhnay oo kale waxba faatixa akhriyi maaye wuu la rukuucayaa ragcaddana tirsanaya deetana labadii ragcadoodba laba ragcadoodoo u xasilay ayay noqonayaan qofkaasi haddaba waa markii ay u suurowdo u meel helo markii sujuudaha laga soo kacay kadib waa hadduu meel helu saa samaynayaa intaan imaamku rukuucin laakiin isagiioo weli daydeeya haddii haddana imaamkii uu rukuucdii ragcaddii labaad soo rukuuco ila markii ragcaddii koowaad la sujuuday buu isagu meel waayay waxaynu idhi ha bal intay soo kacayaan u meel helayo waa la soo kacay weli saani meel umuu helino waxbuu isku maaragtay yar baarbaadhanayay intii uu markaa islahaa haddaba aad iminkaad meel hesheeye sujuudu isbaa la rukuucay isaga weli sujuudin ayaabaa la rukuucay ragcaddii labaad xaaladaa muxuu samaynaya laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay sidiisii uunbuu meel u baarbaaranaya meel helana wuu sujuudayaa haddii kalena baarbaaradii unbuu ku jiraya rukuucdoodan iyo isaga waxba kama gelin iyo waa iska rukuucaan isagoo sujuuda lagu leeyayo sujuud baa laga sugaya waa halkuu ina leeyahy yaqdii maa wuxuu qalaynayaa waxaa lagu leeyahy yaqdi marka wuxuu jeedaa yani ah, halka minhaajkuna ka yuraaci nadma salaati wuxuu ilaalinayaa salaadiisu qaabkii u socotay de soo rukuucay isagu dadkan rukuucsan isaga meel rukuuci uma joogte sujuud baa laga doonayaa qaabkii salaadiisu u dhacaysay ayuu ilaashanayaayo sujuudihiibuu meel la daydayayaa kaasi waa qowl oo hadduu helo wuu iska sujuudaya wey haddii kalena wuu taagnaanayaayo meel unbuu baaranaya qowlna wuxuu leeyahay mayana e isagoo weli meel helin haddii la rukuucay isagoo weli sujuudihii u dhicin haddii la rukuucay wuu iskala rukuucayaa imaamka wuu iskala rukuucaya qawlkan dambana muctamada qowlka hore wuxuu cuskanayaa de salaadu qaab bay lahayd waa in qaabkeedii loo wado rukuucna isaga iminka maxalu rukuuc isagu ma joogo qowlkan dambana wuxuu ka eegayaa fuxshul mukhaalafa mukhaalafadiibaa kharib mayso fool xumaanaysa sujuudaa ku soo dhaafay haddana qiyaam baa ku soo dhaafay iyo maaragtay qiraa'adiisii haddana rukuuc adiga iyo imaamkii waxaa idin dhaxaynaya sujuudihii oo dhaadheer iyo qiyaamkii oo dheer iyo rukuucdii oo rukni dheera oo rukni afraad bay noqonaysaa nadiir kuma laha salaadihii nebiga calayhi salaatu wasalaam imaam iyo ma'muum afar rugni oo dhaadheeri u dhexeeyaan iyadoo weli cudurdaarbaha jire laakiin waxaynu helaynaa waxaan ujeedaa saddex rugni oo dhaadheer ay u dhexeeyaan oo kii afraad lagu jiro waxaynu helaynaa marka cudurdaar jiro in imaamkii ma'muumka laba rukni u dhaxayn karaan oo dhaadheer oo salaatulkhawfki n ku soo arkayna iyagoo de iska taagan baa sujuudihii lasoo dhamaysanaya oo lasoo kacay marka lasoo kacayo iyaguna sujuudaye markaa laba sujuudood ayaa dee udhaxaynayey iyo juluuskii dee udheeey juluuska hoos isaga waa iska rukni qasiiroo isaga lama tirinaya halkan laakiin laba rukni oo dhaadheer unbaa udhexeeyey markaasaa la daba cararay laakiin iyadoo saddex rukni ay u dhaxeeyaanoo haddana imaamkii la daba cararayo nadiir kuma laha bay leeyihiin salaadihii nabiga calayhi salaatu wasalaam meel looga qiyaas qaataa ma jirto marka hadda inamaa jucila imaamu liyutama bihina meesha wey taalle imaamka waxaa loo sameeyey si loogu daydo haddaba itimaamkii imaamkaa la ilaalinayaayo ha iskala rukuuco markuu la rukuuco rukuucdiisani waa iska uun imaamkuunbuu ku raacayaaye ma tirsana ilaan isagu rukuucdiisii hore waa kii soo rukuucay rukuuc saxanna way ahayd markuu rukuucdii ka soo kaco haduu helo meeluu ku sujuudo marka imaamku de sujuuday imaamkubu la soconaya markuu imaamku sujuudo hadduu isna helo meeluu ku sujuudo wuu la sujuudaya markuu la sujuudo imaamku wuxuu sujuudsan yahay sujuudihii ragcaddii dambe isaguna wuxuu sujuudsan yahay sujuudihii ragcaddii hore haddana imaamkubu la soconaya waa caadi sujuudahaasi markaa isaga waxay u buuxinayaan ragcaddiisii caadiga ah markii salaada laga baxana dee ragcadunbuu ukacaya maxaa yeelay de waa kan labadan sujuudeed ku buuxsaday ragcaddiisii koobaado ay ragcadi u dhammaystirantay waman zuxima can isujuudi waamkanahu an yasjuda calaa dahri insaani facala wain lam yumkinhu intadara haddaanay u suuroobin wuu sugi xataa yazuula azixaamu ilaa zixaamku uu maaragtay zuulayo oo uma yasjudu marka uma yasjudu iska rafcin uma yasjudu uma idaa zaala yasjudu wey markuu zuulo ayuu sujuudayaa haddaad nasbisana wa iska caadi xataa yazuula azixaamu ilaa zixaamku uu markaa meesha ka baxo oo uma yasjuda kadibna uu sujuudo fain adraka alimaama qabla asalaam hadduu soo gaaro hadaba ninkii sujuuday weeyaan hadduu imaamkii soo gaaro qabla salaam isagoo weli salaaddii ka bixin de waabay adag tahayba adigiyo markii lasoo kacay meelaad ku sujuuddo helay in sujuuduhu ay kula dheeraadaan ilaa iyo inta la rukuucayo ee eh, qiraa'adii la dhammaynayo ee la rukuucayo ee eh, haddana la sujuudayo la atixiyaadsanayo sujuudahaagaaba cajaayiba haadde hadday markaa kula dheeraadaan oo ilaa waktigaa kula gaarhaan lakiin inta badan dee waxaad soo dhammaysanaysaa imaamkii oon salaan gaadhin fain adraka qabla salaami atama ljumucata jumcadii buu dhamaystay wain lam yudrik salaama salaamtii haddaanu soo gaadhin atama uhra ninkaa isagii duhur buu dhammaysanayaa wain lam yazul izixaamu zixaamkii haddaanu zuulin xataa rakaca alimaamu fi thaaniya intuu weli meel daydayay baa imaamkii labaad uu la yimi fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa yaqdii maa calayhi wixii lagu lahaabuu ayuu alay ayuu eh, ayuu dhammaysanaya oo sujuudihii wahaani ka labaadna annahu yatbacu limaama waa inuu imaamka raacayo oo uu imaamka iskala rukuucayo kaasaana muctamada ibnu dambe baabu salaati اlciideyn wuxuu musanifku raximah اllahu tacaala halkan ka gelayaa salaado dhowra oo sunayaala laakiin hay loo tukado salaadaha faralkaa ee maktuubadaa xagga marka la eego jamacnimada weliba salaada jimcahana aada u shabaha o dee khudbada iyo sidii jumcaduba ay ulahayd yeelanaya iyo iyagiioo salaad nahaariya ah haddana noqonaya qaarkood ay noqonayaan jahri sida ciidaynkii iyo istisqaagii iyagiiyo dee nahaariyo salaad maalmooda ayay haddana waxay noqonayaan salaad maalinood iyagoo ah ayay haddana jahri noqonayaan sidii jumcaha oo kale waaya salaatulciideyn labada ciidood salaadahoodii salaadoodii wuxuu yihi wa salaatulciideyni labada ciidood salaadoodu sunatun muakadatu sunno la adkeeyey oo la akiday wey wa qiila waxaa la yidhi hiya fardun cala lkifaayati fardu kifaaye weey fain itafaqa hadday isku raacaan ahlu beledin dad meel degani calaa tarkiha inay iska daayaan min hayri cudrin cudurdaar la-aan qutiluu waa lala dagaalami salaada ciidda xukunkeedu waa maxay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu yihi man wajaba caleyhi xuduuru اljumucati wajaba caleyhi xuduuru اlciidi qofka ay ku waajibto jumcada inuu yimaado ayay ku waajibaysaa ciidda inuu yimaado man wajaba caleyhi xuduuru اljumucati wajaba caleyhi xuduuru اlciid qofka inuu jumcaha yimaada ay ku waajibtay inuu ciidda yimaadaana way ku waajibtay haddaba asxaabtii ridwan raximahum ullah waa asxaabtii imaam shaafici waxay isku qabteen muxuu ugala jeedaa hadalka wuxuu ugala jeedaa salaadaha ciidu waa waajib se jumcuhu waajib u tahay ayay tanna waajib u tahay mise wuxuu ujeedaa way akidan tahay markaa qola waxay yihahdeen wuxuu ujeedaa waa fardiyo waa fardiba oo ciddii jumcadu ay ku waajibi jirtay ayay ciiduna fardu kifaayo ku noqonaysa oo dee sidii jumcadoo kale iyado farducayn ilan iyadu salaadii shantaha kuma jirte laakiin fardu kifaayay noqonaysaayo ciddii ay salaada ciiddu ku waajibtay ayay eh, idd salaadda jumcadu ay ku waajibtay ayay salaadan ciidduna fardu kifaaya ku noqonaysaa sidaa qolaa ku fasirtay hadalka imaamka laakiin asxaabta badankoodu waxay ku fasireen may wuxuu ujeedaa ciddii jumcada inay timaado laga doonayey salaada ciiddu xaggee agtooda eh, a fii xaqihim waa way akidan tahay oo way adag tahay waa lagu adkaynaya inay salaadii yimaadaan oo wajaba buu leeya sida saa ugu fasiraysaa dee la isu geynaya salaadihii sunayaasha markuu buu ciidaha ku daray kolkuu salaaddii qaybiyey salaaddu waa laba qaybood oo salaad farala iyo salaad tatawuca ayuu tatawucii qaybihiisii ayuu salaada ciidahana ku daray imaamku raima raximah llahu tacaala hadal waa la ysku fasirayaa oo hadalka inuu wajaba caleyh xuduurulciidi leeyahay kaa kala fasiray haddaba sida muctamadka ee saxda ah waxa weeye salaadan ciiddu waa sunne waajib maaha laakiin waa sunno aada loo akidayo la adkaynayo oo saynu arki doono ilaa dumarkii inay yimaadaan loogu baaqayo haddaba waa sunno mu-akadoo la akidayo awaamirta ku soo aroortay salaadan ciidda sida fasali lirabbika wanxaroo lagu fasiray salaada ciidda ama ciidul adxada lagu fasiray markaa waxaa ka sarfinaya xadiidkii hal calaya hayruha qaala laa ilaa an tatawc wa kale kugumay waajibin hadii la hado waa fardu kifaaye dee waxay noqonaysaa shacaairtii fardu kifaayaha ahayd ee hadday cidi ka tagto lagula dagaalamayay markaa fain itafaqa ahlu beledin ay cala ahaani weeyaano cala alqowli biannaha fardu kifaaya haddaynu ku tagna inay fardu kifaayo tahay dee lagama tegi karo qolada ka tagta isku raacda inay ka tagaan dowladdu way la dagaalamaysa waxaa la odhanayaa sameeyo la salaada ooga salaada hadday oogi waayaan waa lala dagaalamay wwaqtuha maa bayna an tartafica الshamsu ilى الzawaali haddaba wuxuu halkan ka gelayaa waqtigii salaadan wuxuu yihi wawaqtuha maa bayna an tartafica الshamsu ilى الzawaal waqtiga salaadani waa inta udhaxaysa qoraxdu marka ay kor noqoto ilaa iyo laga gaarayo zawaalka zawaalkuna de waa waktigii duhurka qoraxdu markay iinato waktigeedii markuu musanifku ka hadlayay wuxuu yihi maa bayna an tartafic madhabka waxaa mashhuur ku ahoo la yaqaanaa salaatuhaa waqtuhaa min طuluuci الshamsi waa cadeed soo baxa laga bilaabo ila zawaal laga gaadhay marka halkan maa bayna an tartafica الshamsu wuxuu ugala jeedaa un baa waa waqtuha lmukhtaaru waa waktiga la dooranayo ee uma jeedo waktigeeduba halkaasuu ka bilaabmaa uma jeedo arrintaana waxa uu ku caddeeyey kitaabkiisa weyne almuhadab oo sheegay kan in waktiga mukhtaarkaa inuu yahay ama sideeda caadigaa waktiga salaadu dee waa qoraxduba hadday soo baxdo ilaa zawaalka laga gaarayo dee xadiidkii waa kii ahaa inuu nabigu alay sl sallaa bacda shamsi markii cadadu ay soo baxday ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tukaday haddaba waqtiga mukhtaarka a ah ila iyo zawaalka laga gaarhayo fain faatathu hadday qofkii dhaafto qadaaha wuu qalaynaya fii asaxi lqowleyni labada qowl kooda sixada badan wathaani ka labaadna laa yaqdiihaa weey ayib halkan markaa nusakda khaiga ah iyo cibaaro yar bay kordhinayaan halkan najmu haaqibka aan ku qornayn wayusanu taqdiimu salaati اladxaa wa taakhiiru salaati اlfiri way idiin qoran tahay baan filaya ila zawaaliday ku xigtaa saan filaya wayusanu waa la sunneeyaa taqdiimu salaati اladxaa salaada ciiduladxada in hore laga tukado ayaa la sunneeya sababtu waa maxay dee dadku iyagoo gaajaysan bay imanayaan ila siday noo iman doonto waxba ma soo cunayaan gawriciina waa loo sii daynaya inay hore maarata neefafkoodii u gawracaan oo ay eh, ayaa loo waa loo gacan bixinaya loo gacan banaynaya marka waa la qadimayaa iyada wa taakhiiru salaati اlfiri salaatulfiridana dib baa loo yar dhigaya iyadana waa liyatamakanuu min ikhraaji sadaqati اlfir si ay dadku ugu suurowdo inay zakaatulfiridiina bixiyaan waliyafturuu qablaha dee horteedna ay wax shar soo cunaan timira iyo wax soo cunaanna ayaa markaa dadkii loo fasaxay fain faatathu qadaahaa hadday haddaba dhaafto bu wuu qalayn fii asaxil qawl labada qowlkooda asixadaba siduu dhigayo wathaani ka labaadna laa yaqdiiha labadan qowl horeynu usoo marnayo markaynu salaaddii nawaafisha aynu ka hadlaynay salaadii tatawuca ahaa de waynagii soo aragnay ma la qalaynaya salaadaha sunaa mise lama qalaynayo waxay kala cuskanayaan halkaasaynu kusoo sheegay wuxuu uhi wasunatu sunadu an yumsika fii ciidi اladxaa waa in uu afxidhnaado ciiduladxadoo aanu waxba soo cunin ilaa an yusaliya sida nusakda qaar ku qoran ilaa inta uu ka tukanayo wa an yaakula inuu wax soo cuno fii ciidilfiri ciidulfirida qabla salaati salaada ka hor iyadana nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lagu raacayaayo saxiixa waxaa ku sugnaa xadiidkii anas kaana nabiyu sal slm laa yagdu yowma alfiri xataa yaakula tamaraat wa yaakuluhuna witraa baa weliba kusii jirtay nabigu alayhi salaatu wasalaam muu kallihi jirin ciidulfiriga ilaa uu waxoogaa timira timira uu sii cuno weliba tiro dhiman ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam sii cuni jiray xadiid buraydana waxaa kusugnaa kaana rasul la yakhruju yowma alfiri xataa yacama walaa yaccamu yowma aladxaa nabigu alayhi salaatu wasalaam maalinta ciidulfiriga muu bixi jirin ilaa wax sii cuno ciiduladxadana waxba muu sii cuni jirin wuu bixi jiri wa tuqaamu salaatu fi ljaamici waxaa lagu oogayaa masjid jaamaca fain daaqa canhum hadduu ka cidhiidhsamo sallow fi saxraa bannaankay ku tukanayaan marka bannaankii loo baxo weeye istakhlifulimaam imaamku wuxuu khaliifayaa man yusallii mid tujiya filjaamici masjid jaamica ku tujiya bidacafati اnnaas dadka itaalka daran iyo odayaasha iyo dadka aan iyagu socon karaynin musallaha tegaynin bannaanka aan u bixi karaynin cid markaa tujisa ayuu masaajidka kaga sii tegi halkee lagu tukanayaa salaadan qowlka muctamadkaa ah waa in masjidku uu fadli badan yahay in masjidka lagu tukado ayaa fadli badan qowl kale oo shaaficu leeyahay baa jiro odhanaya maye banaankaa fadli badan oo ka eegaya in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu banaanka ku tukan jiray kan muctamadkiina wuxuu ka eegayaa axabu lbiqaaci ila llahi masaajiduha meel meel markaa waaa ilaahay ugu jecel yahay meel dee masaajiddu ugu jecelyahay markaa banaankii masjidkaa ka fadli badan bixitaanka nebigu alayhi salaatu wasalaam u baxay banaankuna dee waxay ahayd dadka ku filayn dumar baa imanaya rag baa imanaya waa la ysu soo wada baxaya markaa me waxa weeye eh, masaajidkii nebigu alayhi salaatu wasalaam dee waxaasoo ummada ma qaadayo maadaama aanu qaadayn baa loo baxay amaa maka dee waa kii waktigii nebiga iyo dabadiiba lama sheegin in markaa masaajidka meel aan ahayn jumcaha lagu eh, ciidda lagu tukan jiray oo masjidka masjidulxaraamka ayuunbaa lagu tukanayey lihara lifadlihi de waa fadliga uu leeyahay waxay markaa halkaasi ku tusisay in markaa meeshii fadliga badnayd salaadii loo do maarata lala doonanayo marka haddii masjid jaamici dhe isagaa banaanka ka fadli badane hadduu dadka ku filan yahay isaga ayaa lagu tukanayaa haddaanu isagii dadka ku filayna meel dadka ku filan baa la tegaya oo waxaa la yska ilaalinayaa in dadkii la kala qaybiyo qeybba meel ku tukada la yidhaaho waa la yska hal meel hadday ummaddu isugu iman karayso ay sahlan tahay la samaynaya marka haddaba banaanka loo baxo waxaa laga maaragtay dadkii qaar baan banaankii tegi karin meesha ay ku fogaanaysa iyagii haddaba cid mas jaamica kusii tujisa ayaa loo reebayaayo cali bn abi aalib radia allahu tacaala markii uu kuufo joogay waxa uu uu masaajidka kaga sii tegay abu mascuud alansaari radia allahu tacaala canhu cuqbata bni caamir cuqbata bni camr oo uu ku yihi markaa dacafada adigu sii tuji wuxuu uhi wayaxduruha arijaalu wاnisaau wالsibyaanu wayudhiruuna الziina wayaxduruhaa waxaa imanaya arijaalu wالnisaau rag iyo dumarba iyo wasibyaanu caruurba waxoo dhanba oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uma caiya siday lahayd kaana rasul l sl yukhriju اlcawaatiqa wadawaati اlkhuduuri wاlxuyada fi اlciidi faama alxuyadu fakuna yactazilna اlmusalaa wayashhadna اlkhayra wadacwaة اlmuslimiin nebigu calayhi salaatu wasalaam bay tidhi wuxuu soo saari jiray ama uu nafari jiray inaanu soo saarno maalinta ciidda cawaatiqda gabdhaha gashaantimaha iyo dawaatulkhuduurka waa kuwa markaa dee qaangaarhka noqday ama ku dhawaaday ee asturka yeeshay markay inantu dee qaangaar kusoo dhawaato meel yaroo iyada u gaaraa loo samayn jiro dadka ay kaga asturnaato oo qol yaroo iyada u gaaraa loo samayn jiro khidri baa la odhan jiray markaa kuwii markaa qolalka gaarka a yeeshay xataa ayaa markaa la soo saari jiray xushood daraadii halkaa ugu astur iyo xataa walxuyada dumarkii caadada lahaa aan xataa salaadba lahayn ayaa iyagana la soo saari jiray markaa iyagu dee masaajidkiina soo geli maayaan haddii musallaha loo baxana safafka soo dhex geli maayaane wayactazilna almusallaa iyagu waxay ka dheeraanayaan bay tiri halka lagu tukanayo laakiin yashhadna alkhayr wa dacwat almuslimiin waxay la xaadirayaan muslimiinta ducadooda iyo khayrkaa ayay de qayb ka ahaanayaan oy ka qeybgelayaan oo yukabirna bitakbiirihi wa yadcuuna waxay ku takbiiranayaan takbiirta muslimiinta o takbiirta la qaadayaan ducadoodana way ku ducaysanayaan caruurtana saasoo kale waa la soo saaraya wa yudhiruuna aziina qurux bay muujinayaan raggu wey dumarka halkaa laga reebaya oo dee dumarku yakhrujna tafiilaatin buu ahaa xadiidku iyaga oo aan markaa qurxoonayn ayay soo baxayaan markay salaadaha u soo baxayaan oo aan markaa isa soo cadrinin markaa waa raggii weeye kuwa isqurxinaya wayaktasilu lahaa bacda alfajri qofkii waa qof kaste wayaktasilu laha lisalaatilciidi waay haddii lahumaa la yidhaahdana way fiicnaan lahaydoo lahumaa ay lilciidayni labada ciidood wuu u maydhanayaa maydhigani waxaa la yidhi salaadu male maydhigan maalintaa le walidaalika yaktasilu xaadiru الsalaati wagayru xaadira bikhilaafi اljumca jumcaday ka duwan tahay halkan qofka salaada imanaya kaan imanaynba wuu soo maydhanaya laakiin jumcadii da wanagii soo aragnayo dee ciladii baa lagu khasisay isaga markaa low ikhtasaltum liyawmikum haada markii nabigu alay sala slam dadkii markaa urtoodii ay dhibtay markaa kan markaa waa waxa u maarata maydhigani u siman qofkii salaada imanayey iyo kii aan imanaynba oo maalinta ayaa iskale goormaa la meeranayaa bacd alfajri buu yidhi de sidii jumcahoo kaleba de waktigaas ayaa maalintii ciiddu ay soo gashay fain ibtasala lahaa hadduu qofku usoo maydho qabla alfajri waa beriga ka hor jaaza wuu banaanyay fii axadi اlqowleyn laba qowl mid ahaani siduu leeyahay ka kalena ma banaanuu leeyay yani ma kuma fila ma banaano de waxaa logala jeeda maaha in laleeyahy meyriga xaaraanee laakiin de waa yani jaazadani waa bimacnaa saxa wuu asaxayaayo ajzaa weeye qofkii wuu ka gudayaa ka kalena wuxuu leeyahay maya laa yujziu kuma kama gudayo kan wuu ka gudayaali wuxuu ka eegay ee kale kama gudayo wuxuu ka eegay dee jumcadiiba uga qiyaas qaatay jumcadaba bacd alfajri un baa loo meerinaysa in hore u soo marnay tanna waa la mid buu kan kalena wuxuu leeyahy maya farqigaa udhexeeya jumcadii iyo tanoo farqiga udhexeeya waxa weeye dee jumcada salaadeedu waa goor dambe oo qofkii wakti soo maydhuu helaya laakiin tani de markii caddu soo baxdaba waa la tukanaya markaa waxaa laga yaaba qofkii wakti uu kusoo maydhay inaanu helin xataa iyadoon weli la adimin aadaankii hore hadduu iska sii maydho ciidda usii maydho dee waa caadiyo way ku filan tahay weliba dadka qaarkoodoo meelo fogfog ka imanaya ayaa jira oo dadka dee markaa meelaha baadiyahe adaanku uu gaadhayo degan waxaa la doonayaa inay ka yimaadaan de ka imanayaan soo inay soo kallahaan bay noqonaysa kuwa markaa soo kallahaya dee suuragal maha bacdalfajri soo maydha in la yidhaahdo taasaa markaa muctamada in qabla alfajri uu ansaxayo wayubakiru الnaasu bacda الصubxi wayataأharu imaamu ila اwqti اladii yusalii fiihi wayubakiru الnaasu dadku way soo degdegayaan bacda الصubxi salaada subax kadib ayay hore usoo dhaqaaqayaanoo qofkii de kuma tukadayn halkaas ka joogaya kii kalena horuu ka soo dhaqaaqaya wayataأharu اlimaamu imaamku wuu dib dhacaya ila اwqti اladii yusalii fiihi ilaa waqtiga uu salaada tukanayo oo de isagu sidii nabigu alayh salaatu wasalaam uu jiray marka uu salaada gelaya ayuunbuu imanaya nebigu markuu saa u yimaado salaaduu ku bilaabi jiray macnaheedu waa maxay dee waktigii salaadunbuu imanayay wey ila hadduu imaada salaadii weli waktigeeda soo gelin markuu yimaadaba salaada kumuu bilaabeen walaa yarkabu fi lmudiyi ilayha qofku markuu usii socdo salaada ciidda waxba fuuli maayo jimcihii baa looga qiyaas qaadanaya nebigana calayhi salaatu wasalaam xadiid mursala waxaa laga wariyey ma rakiba rasul fii ciidi walaa janaazatin waa xadiid mursala laakiin de jimcihi baa naga qaas qaadanaysaa waa mashaa walam yarkan baa inoogu soo jirtay wayamduuna ilayhaa fii ariiqin waddo ayay ka tegayaan salaada wayarjicuuna fii ukhraa waddo kalena way ka soo noqonayaan dadku iqtidaami birasuuli illaahi sala allahu alayh alih wasalama iyagoo nebigii ilaahay ku dayanaya oo khaalafo ariiqa ayaa xadiidka nabiga alayhi salaatu wasalaam kaga asaxday inuu markaa ariiqa khilaafi jirayoo kii uu ka tegey maahae uu ariiq kale ka soo noqonayay wasunnatu sunadu an yusaliya waa inuu qofku tukado jamaacatan jamc waa inuu an tusallaa jamacatan tiradana waa caadi in la tukado salaadan ciidda in lagu tukado sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray wayunaada allaha in loogu dhawaaqo asalaata jaamicatan salaada laazima salaada ukaca salaada tukada jaamicatan xaalay tahay mid dadka jamcinayso isu keenaysa ayaa loogu dhawaaqayaa iyadana waxaa looga qiyaas qaatay salaatulkusuufki salaatulkusuufki ayaa waxa weeyaa nabigu alayh sala sla hadalkan uu faray marka hadda ciiddiina waa salaad inu jamc lagu tukanayo o aan maktuubana ahayne maadaama aanay maktuubo ahayn iyadana wixii taa kale jamca lagu tukanaya aan maktuubad ahayn loogu dhawaaqay ayaa loogu dhawaaqaya asalaata jaamica ama asalaatu jaamica ayaa la odhanaya markaad jan iska ilaaliso saad doonta u kasradunbaad iska ilaalinaysa assalaatina ha odhanin jaamicatina ha odhanin laakiin xarakadooyinka saa doonto dad asalaata jaamicatun asalaatu jaamicatun asalaatu jaamicatan saa doonto isdhaafdhaafi isku mid ka dhig kasradun iska ilaali jirkun iska ilaali inta kale ku banaanta wa tusallaa rakcatayni waxaa markaa lagu tukanayaa salaadani wa tusallaa waa la tukanaya salaadani rakcatayni xaal laba ragcadood oo salaadani waa laba ragcadood sida nabigu alayhi salaatu wasalaam uu tukaday waayahay wuxuu yihi ilaa anahu yukabiru fi lulaa waxay kaga duwan tahay salaadii kale iyaguba dee ragcataynka ahaa yukabiru fi lulaa bacda ducaai liftitaaxi wuxuu takbiirinayaa ragcadda koobaad markuu ducaailiftitaaxa la yimaado waqabla tacawudi acuudu billahi min ashayطaani rajiim tana aanu la iman sabca takbiiraatin toddoba takbiiradood wa fi haaniyati ta labaadna qabla alqira'ati qur-aanka intaanu akriyin khamsa takbiiraatin shan takbiirood waaye wuxuu inoo sheegayaa salaaddana waa laba ragcadood buu inayii haddaba sidii dee labada ragcadood awal ba loo tukan jiray waa loo tukanayaae waxbay kaga duwan tahay maxay kaga duwan tahay ragcadda koobaad toddoba takbiirood baa lala imanaya caaisha radi allahu tacala canha baa u daliila kabara fi lciidayni sabcan qabla alqira'a fi aaniyati hamsan qabla alqira'a nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadii ciidda toddoba ayuu takbiirtay qiraa'ada ka hor shanna wuxuu takbiirtay qiraa'ada ka hor shantaa qiraa'ada ka horeysa dee hadal kuma jiro in takbiiratulqiyaamkii aanay ku xisaabsanayn ee shantani ay tahay shan ka gaara takbiirtii qiyaamka dee toddobadanna waa la sida shantaaba takbiiratulqiyaamkii aanay ugu jirin ayaanay toddobadana takbiiratulixraamkii ugu jirinoo saasay markaa noqo isku sideed bay noqonayaan taasi waa taa wuxuu inoo sheegay haddaba qabla alqira'a dee labadu yihiin oo xadiidkaabay ku caddahay wuxuuna yidhi ta hore waa bada bacda ducaa'i اliftitaax wa qabla atacawud acuudu billaahi min ashayطaani rajiimta iyo ducaaulftitaaxay u dhaxaysaa takbiiraadkani oo macnuhu waa maxay salaadii markaad xirateed allahu akbar tiraahdo waxaad akrinaysaa ducaaulftitaaxa markaad ducaaulftitaaxii ka dhammaato ayaad bilaabaysaa takbiiraadka markaad takbiiraadkii dhammayso ayaad acuudu billahi min ashaytaan irajiim iyo qiraa'adii israacinaysa halkay ka soo saarayaan waxay ka soo saarayaan horta qabla alqiraa'ati dan way ka soo saarayaan qiraa'ada ka hor macnaheedu waa maxay de markaa iftitaaxi ilan qira hadday hadday iftitaaxa ka hor hadday takbiiraadkani yihiin dee waxay noqon qabla saktati ayaa la odhan lahaa laakiin qabla alqiraa'ati markii lagu yidhi marka inay saktadii ka dambayso ayaa meesha ka soo baxday waa midda kale dee ducaaul iftitaaxani waa marka takbiiratulixraamka lala yimaada markaasay ku xigtaaba iyadoo meesheedu waaba halkaa haddii markaa waxyaalo kale la soo geliyo dee wax kalea salaaddii lagu bilowday oo iftitaaxi wax kaluu ku dhacaya marka iftitaaxi wuxuu ku xigayaa takbiiratulixraamkiibuu ku xigaya amaa isticaadadu acuudu billahi min ashayطaani rajiimtu dee iyadu qur-aan akhriskaa leh qur-aan akhriskiina takbiiraadka uu ka dambeeya maadaama uu ka dambeeyo dee way iyadu oo qur xigaysa halkaasay ka soo saareen raxmat ullaahi wuxuu yihi yarfacu fiiha lyada qofku takbiiraadkani gacanta kor buu u qaadaya gacmaha kor qaadaya ka ayriha min takbiiraati sala wey sida takbiiraadkii salaadee kale ee fii xaaliqiyaamka lala imanayba de saasay ahaayeen takbiiraadkias xaaluqiyaamka la imanaysa iyaguba saasay ahaayeeno kuwaasaa looga qiyaas qaadanayaa sidoo kale salaadii janaazada ayaa iyaduna de takbiiraad lagu celceliya iyadoo la taagan yahay iyadana kor baa loo qaadaya sida ibnu cumar radi allahu tacaala ka sugnaatay markaa tanna waa lamid uno iyaduna takbiiraadkeedani kor baa loo qaadayaa gacmaha wayaqra-u fi lulaa wuxuu qofku akhriyayaa imaamku ragcadda hore bacda alfaatixati suurata qaaf buu akhriyaya fi haaniyati iqtarabat saacatu buu akhriyaya ama dee sabixisme iyo sabixisma rabbi kala aclaa iyo hal ataaka xadiidu lhaashiya ayuu akhriyay intuba sugnaatay wayakhubu bihim wuxuu khudbadaynayaa khudbatayni laba khudbadood ka khudbatay ljumucati oo khudbadihii jumcadoo kale ah waaya khudbadihii jumcadoo kale waa fil arkaani wasunani baa layihi xagga arkaanta iyo sunayaashay kala mid tahay laa fi shuruud xagga shuruudda maya kolkaad salaaddii ka baxda haddaad weyse jabto waad u dadka laguma odhanaysid waa weyse jabayo ma khudbaynayo waa iska sunna khudbaddan ciiddu khudbadda ciiddu waa sunni markaa haddii aad weyse jabto waad akhriyaysa laakiin khudbadda jimcuhu dee soo marnayo asaxulqowleynku wuxuu ahaa satri iyo iyo ahaaraba shardi bay u ahaayeen marka khudbadan ciiddu khudbadda jumcaha waxay kala mid tahay fi sunani walarkaan xagga sunayaasha iyo xagga arkaanta laa fi shuruud xagga shuruudda kala mid maaha oo xataa qucuudkii e, qiyaamkii shardi halkan noqon maayo laakiin arkaantii shanta ahaa xamdigii ilaahay salligii nabiga alayh isalaatu wasalaam alwasiya bitaqwa allah qiraa'at laayi iyo adducaau lilmuminiin arkaantii inta ahayd iyo sunayaashii codka in kor loo qaado inay khudbadu baliiqa ahaato haakada ayaa ay kala mid tahay laakiin xaggii shuruuda inay fii xaali qiyaam noqoto alqucuudu baynahumaa inuu markaa waxa weeyaan shardi ahaado in ahaaro iyo satri kuwaa kala mid ma aha wuxuu yihi ilaa anahu waxay kaga duwan tahay khudbaddii jumcaha yastaftixu lulaa khudbadda hore wuxuu ku bilaabani bitisci takbiiraatin sagaal takbiiradood wahaaniyata talabaadna wuxuu ku bilaabani bisabci takbiiraatin sagaal takbiiradood khudbadii jumcaha in alxamdulilah baa toos loogu bilaabayay tan made intaaladi in alxamdulilahi gaadhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar sagaal jeer ayaad ku bilaabi kadib baa deetana in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu la iman khudbadii koowaad baad dhammayn adigoo weliba haddana dhexdeena takbiira dhex gelinaya kolkaad haddana khudbadii labaad usoo kacdo allahu akbar allahu akbar allah toddoba jeer kadib haddana in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuh aada la oo toddobadaa iyo sagaalkaa ayaa ka horeynaya iyaduna waxaa lagaga dayanaya itibaacan lisalafi saalix weeyaano cabdillaahi bni mascuud ayaa laga soo wariyey sidoo kale waxaa laga soo wariyey cubayd illaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud oo isagana cabdillahi bni mascuud oo aabihii adeeru ahaa ayaa isagana laga soo warabay inuu yihi min asunati sunada waxaa kamida maalinta ciidda in markaa takbiiradaha sagaalka ah khudbada lagu bilaabo ha dambana markaa toddoba iyadana laga dhigo keyrkoodna way ka soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaamna xadiid eh, sanadkiisu aanu sugnayn waa laga soo guuriyey inuu takbiiradaha ku badin jiray fii maarata adcaafi اkhudba khudbadda adcaafteeda yani maaragtay qaybaheeda inuu takbiirta ku badin jiray maalinta ciidda ayaa laga soo guuriyey nabiga calayhi isalaatu wasalaam wa yucallimuhum fi lfiri ciidulfiri haddii la joogo wuxuu barayaa zakaata alfiri zakaatulfiridu baraya wa fi ladxaa adxada haddii la joogana aludxiyata axkaamtii udxiyadu baraya markaad khudbadaynayso khudbadda dadka dee wixii maarata ilin eh, wakhtigaa u munaasibka baa loogu khudbadeeyaaye haddii ciiduladxa ay tahay axkaamtii udxiyada bar wixii kalead u sheegaysana u sheeg hadday ciidulfitri tahayna axkaamtii sakaatulfitrida bar wixii kalead raacinaysana u raaci nabiga calayhi salatu slam baa dayanayaayo dee bukhaari muslim baaba soo saaray in khudbaddii ciidda nabigu calayhi salaatu wasalaam uu markaa ku khudbadeeyey qofkii markaa salaada kadib wax gowracay fahiy maarata waxa weeya waa waa maarata waa laga aqbalaya kii kalena waxa weeyaan waa shaatu laxmin waa maaratay waa neef uu markaa hilib ahaan u qashaye odxiya axkaamtii odxiyada ayuu kaga dhex hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu tukaday ciidulfitridana iyadana sunanta ayaa saasoo kale laga soo wariyey wayajuusu waxa bannaan an yakhtuba qaacidan inuu khudbeeyo isagoo iska fadhiya inuu khudbeeyaa bannaan halkan wa inagii lahayd fi shuruudi shuruudda khudbadii jumcada kala mid ma aha markaa fadhi baa lagu khudbayn karaayo nabiga alayhi salaatu wasalaam ayay ka soo arortay nasaa-i keyrkiiba ku sugan annahu khaaba yowma alciidi calaa raaxilatihi inuu nebigu alayhi salaatu wasalaam ku khudbadeeyey maalintii ciidda isagoo hashiisa iska fuushan inuu nebigu alayhi salaatu wasalaam khudbadeeyey baa la soogi laakiin waxaa dhici karaysa in lagu xambaaro in khudbaddaa ciidee nabigu hashiisa ku maarata ka dul khudbadeeyey loola jeedo sida saxiixaynkaba ku sugnayd markii uu xajinayey nebigu alay sla ajkii khudbaddii yowma naxriga uu khudbadeeyey oo de taasina khudbaddii ciidda may ahayne dee khudbaddii maalinta ah ayay ahayd khudbaddii ciidda may ahay in markaa taa halkaa istidlaalka lagu keeno waa dhici karaysa wuxuu uhi wالsunaةu an ybtadiأa fي ciid الfiطr bالtakbiiri baعda اlgurubi khalfa الsalawat wuxuu halkan musanifku raximah الlahu taعala ka gelayaa oo uu ku khatimaya axkaamtii salaada ciidda takbiirtii takbiirtii ciidda takbiirtaasi waa laba qaybood muطlaqun wa muqayadun ama mursalun wa muqayadun takbiir mursal ah ama muطlaq ah labadaba waa lagu magacaaba oo waa takbiir iska furan oon salaad ku xidhnayn iyo takbiir muqayada oo wax ku xidhan waxay ku xidhan tahayna ama waa sala salaad ama waa wax la arkay sidaynu arki doono marka tii mursalka ahayd buu bilaabayo wuxuu yihi wa sunnatu sunnadu an yabtadia waa inuu bilowdo fii ciidilfidri ciidulfidriga marka la joogo bitakbiiri takbiiruu bilaabo bacda alghuruubi markay qoraxdu dhacdo khalfa salawaati salaadaha dabadood iyo wa fii hayrihaa salaad maaragtay dabadeed waxaan ahaynba oo min alaxwaali xaaladaha kala gedisan inuu takbiirto wa khaasatan gaar ahaan cinda isdixaami markay dadku ay isciriiriyaan oo saxmad uu galo ilaa an yuxrima alimaamu wuxuu takbiirtaa wadayaa ilaa inta imaamku uu xidhanayo bisalaati alciid salaada ciidda takbiirkan mulaqa ah ama mursalka ah. aan wakti ku xidhnayn salaad horteed dabadeed salaad la goor kastoo aada joogto waad iska takbiiranaysaa waxaanay ka bilaabmaysaa qoraxdu markay dhacdo ciidulfitrida ilaa inta imaamku uu salaada ka gelayo marka dee maarata waxaad moodaa daahirka cibaaradiisu waa in arrintaasi ay ciidulfitrida u gaartahay laakiin maaha ciiduladxaduna waa la mid habeenkaa oo dhan baa takbiirtaa iska wadanaysa subaxana waad wadanaysa marka imaamku uu salaada galo ayay takbiirtaasi joogsanaysaa takbiiru lmursal waa habeenkaa ciidda qoraxdu marka dhacda laga soo bilaabo ilaa inta imaamku uu salaada ka xidhanayo marka imaamku uu salaaddii xidho salaaddaad la gelaysaa salaaddaa kadibna takbiir dambe oo mutlaqihi ma jirto labada ciidoodba waa sidaa waaya wa fii ciidi اladxaa ciidul adxada wuxuu takbiiran yabtadiu wuxuu bilaabi waa kan kani markaa waa maxay wa fii ciid اladxaa yukabiru takbiira muqayada wey takbiirkii muqayadka ahaa ayuu takbiiranaya fayabtadiu marka wuxuu bilaabanayaa yowma naxri maalinta ciid ciiduladxada maalinta markaa dhuundhowga ama de waa maalinta markaa neefafka la qalayo la odxaysanayo bacda salaati duhri salaada duhur kadib buu bilaabaya wa yukabiru wuu kibaaranayaa khalfa alfaraa'idi salaadihii faralkaa dabadood wa khalfa nawaafili iyo sunayaashaba dabadood fi asaxi lqowleyni markaynu ku socon labada qowlkooda sixada badan ilaa an yusalliya ilaa intuu ka tukanayo asubxa subaxa min aakhiri ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa aakhirkooda ilaa intuu salaada subax ka tukanayo fi asaxi aqwaali aqwaasha saddexdaa kooda ugu sixo badan wfii qowli aani qowl labaad waxaa ku sugan anahu yukabiru takbiiranayn min almaqribi maqribka laga soo bilaabo leylat alciidi habeenka ciidda ilaa salaati subxi ilaa salaat subax laga gaarayo min aakhiri ayaami tashriiqi marka waxa wey ayaamu tashriiqa maalinta u dambaysa wafii qowlun haaliu qowl saddexaad baa ku sugan annahu yukabiru inuu markaa takbiiranayo min salaati subxi laga soo bilaa salaada subax yowma carafata maalinta carafa ilaa an yusaliya alcasra ilaa uu casarkay ka tukanayo min aakhiri ayaami tashriiqi maalinka u dambeeya ayaamu tashriiq waaya takbiirkii muqayadka ahaa wuxuu horta ku gaar yahay ciidul-adxada sida muctamadka ah waana salaadaha dabadood salaadahaasi waa kuwe kuwii faralka ah kuwii sunayaasha ahaa laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay waa lamid iyaguna faralkii ilaa khalfa salawaad unbaa soo aroortay salaadaha kadib in la takbiiranayo deetana iyaguna waa salaad dabadeed midna wuxuu leeyahay mayane dee shicaarkani salaadaha faralkaabuu ka muuqdayoo dee nebigu alay salatu salaam lala takbiiran jiray iyo maarata dadkii hore ee salafkii ahaaba dee salaadaha faralka ayaa shicaarkani uu muuqan jiray markaa nawaafishii iyaga lala takbiiran maayo ayaa qawlo lakin muctamadku sida sheekh asaxulqawleyn ugu tilmaamay sunno iyo faralba dabadooda waa takbiiranaysa waayahay halkay ka bilaabmayaa waktiguu ka bilaabmaya iyo waktiguu ku dhammaanayo wuxuu ka bilaabanayaa buu yidhi maalinta yowmunaxriga salaada duhur marka la tukado ilaa laga gaarayo ma ayaamu tashriiqa maalinka u dambeeya waa maalinka saddex iyo tobnaad salaadiisa subaxa halkuu ka keenay waxaa laga qaatay takbiirtan horta yaa iskale takbiirtan xaajigaa iskale xujaydaa iskale oo de aayaddii qur ahayd wadkuru llaha fi ayaami macluumaat wayadkuru sma waadin fi الnaasi bاlxaji yatuuka rijaala wعalى kuli daamirin yأtiina min kuli fajin camiiq liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma اllahi fi ayaami macluumaati calى ma razaqahum min bahiimaة اlancaam wayadkuru sma اllahi fi ayaami macluumaat ay ilaahay xuskiisa ilaahay xusaan maalmo la yaqaano maalmaha la yaqaanay waa kuwa waa maalmahay mino fadhiyeen dee mino maxay fadhiyayaan yowmunaxriga way fadhiyayaan ka xigana way fadhiyayaan ka ku sii xigo oo labiyo way fadhiyayaan ka saddex-iyo tobnaadana salaada subax unbay ku tukanayaan wixii dambe way ka soo kacayaanoo zawaalka markay dhagaxa tuurtaan horay ka soo baxayaan mina waa isdaayeen marka salaadaha mina ayaamu macluumaadkani waa ayaamu minan markaa mino salaadihii la joogay ayaa takbiirtan labaad markaa meesha noqonaysa markaa mina maxaa la joogaa de salaada duhur baa ay kami faraaidda la joogo salaada duhur ee yowmunaxriga ilan salaaddii subax waa tii musdelifo lagu tukaday salaadda ugu horeysa mina lagu tukanayaa waa salaada duhur iyadiibaa markaa takbiirta ka bilaabmaysa salaada u dambaysee mina lagu tukanayaana waa salaada subax ee maalinka saddex iyo tobnaad mina dambe ma jirto markaa salaada duhurna way bilaabmaysaa salaadaa subaxna way ku dhammaanaysaa waa xaajigii kii aan xaajiga ahayn u kaalay adigu horta maxaad u takbiiranaysa de waxaad u takbiiranaysa xujiyadaad isku ekeysiinaysa xaajigaad tabac u tahayba adigu sidaadaba xataa neefkanaad qalayso hadigii xujaydu ay qalaysa iyo arrimihii iyo wixii baad isku wada ekeysiinaysa markaa dee xaajigaa tabacu tahay xaajigii halkaasu ka bal halkaan ku dhammaynayaa waa ku ka adiguna ha khilaaf saasay markaa iyadana qowlkaasi uu noqonaya adharu laqwaal ayay ku tilmaameen laakiin muctamadka ama kaay maarata camalka uu ku dhisan yahay wu inoo soo socdaa qowl labaad baa jiro oo odhanaya xagga aakhirku waa sidaasoo waa salaadaa subaxee aakhiru ayaami minan salaada subax un weeyaane laakiin xagga bilowga waxaa laga soo bilaabayaa maqribka maalinta ciidda oo xaggan ka kordhiyey duhurka halka bilaabmi lahayd ayuu yidhi maya ka horreeyey iyo cishaa'igii ka sii horreeyey iyo maqhribkii ka sii horreeyeyba ha la soo geliyo oo maxaa loo soo geliyey de waxaa loo soo gelinaya maalintan ciiddu sideedaba takbiir bay lahayd soo maa ila waa kii takbiirkii mulaqa ahaba ay lahayd maadaama ay sideedaba takbiir maalintani u lahayd dee salaadaha dabadeedna ki markaa waxa weeyaan hawsii shaqeeyo oo isaguna markaa ha kaasina halkaa ayuu markaa leeyahy laakiin waxaad ogaataa qowlkaasi xujayda shaqo kuma leh waayo xujaydu iyagu waktigaa hawlka ay hayaano maxay hayaan labayk allahuma labayk bay leeyihiin iyagu oo ilaa ay dhagaxa tuurtaan oo dhagaxa u horeeya ay sidaa u tuuraan labeykadaasay haynayaan marka iyagu tukanay ku mashquulsan yihiin adigu maadaama aanad labeyk allahuma labeyk lahayn ee takbiir kaleo mulaqa waday tii muqayadkiina iskaga darso oo salaadahana waad ku darsanaysa saasuu markaa qowlkaasi leeyay qowlka saddexaad ee ugu dambeeya waxa weeye in salaadda maalinta arafa salaada subax laga soo bilaabo salaada subax ee maalinta caraf waa maalinta sagaalaad ciiddiiba lama gaadhin ay takbiirtani u bilaabmayso waa qofkii aan ahayn xaajiga qofkii aan ahayn xaajiga waxaanay ku dhammaanaysaa xaaji iyo khayru xaajiba ay u dhammaanaysaa casarka maalinka saddex iyo tobnaad ayaamu tashriiq marka xaggii horena way kordhiyeen oo de waxa weeyaan qowlkii labaad xataa waxbay kagasii kasii kordhiyeenoo salaadii casari kasii horeysay iyo duhrii kasii horreeyey iyo subxii bay kasoo bilaabeen xaggii dambena waxbay ku dareen laba salaadood bay ku dareenoo duhur iyo casar ayaa xaggii dambena qowlkaasi uu kaga daray qowlkaas baa haddaba muctamadaho al alcamal isagaa lagu dhaqmaya maalinta carafo ayay soo bilaabaysaa takbiirtu dhowr saxaabi ayaanay arintaasi ka asaxday oy ka sugan tahay oo cali bin abi aalib ay ka iminka dadkeenu inta badan carafa ma waxma takbiirtaan laakiin sida ah, waa in la takbiirto salaadaha dabadood takbiirtu ay socoto wuxuu yihi wa idaa shay-an qofku markuu shay arko min bahiimati ancaam xoolihii nimcooleyda ahaa lo iyo geelii iyo arigii xoolihii wax kamida markuu arko fil ayaami almacluumaat maalmahan macluumaadka ayaamu minaa ah, maalmaha mina iyo kuwa markaa ka horeeya ilaa dee dulxijo bilowgeediiba laga soo bilaabayo wa hiya alcashru alwalu min dilxija alcashru اlwalu waa tobanka hore ee bishan dulxijo tobankeeda hore weeyaane kabara wuu iska takbiiranayaa waayahay iyadana waxay culammadu u qabsadeen aayadda wayadkuru sma اllahi fi ayaami macluumaati calى maa razaqahum min bahiimati اlancaam ay ilaahay subaa inay ilaahay ku xusaan maalmaha la yaqaano waxa uu ilaahay ku arsaaqaye bahiimatul ancaamka ah bay ilaahay ku xusayaan marka hadda in la gowracayo oo odxyadii la gowracayo oo allahu akbar bismi illaahi akbar oo odxyadii la gowracayo waa lagu fasiri karaa aayadda waxa lagu fasiray dee markay arkaan ayay ilaahay ugu shukriyayaanoo ay takbiiranayaan markaa iyadana de waxa weeyaan waa loo soo qaatayo waa loo cuskaday marka in iyadana la takbiirto ayay culammadu raximahum اllahu tacala istixbaabeen markii bahimatlancaamka ha la arko in allahu akbar allahu akbar allahu akbar la yidhaahdo tobanka maalmoodba maxaa yeele xataa waqti dalgowracay weli lama gaadhin markaa kuwii hadyiga ahaana de waabay calaamadaysan yihiin in markaa markii la arko la takbiirto ayay ka qaateen wsala اllahu waslm alى nabiyina mxamed wallahu aclam